بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وركعات الفرائض سبع عشرة ركعة صلاة واجبك أه ركعة ضهض وتضوية ركعة waa marka ayna jumco ahayn ama uusan ruuxu safar ahayn markaa tiradu waa isbedelaysa laakiin maalmaha kale jumcada aan ahayn leanna jumcada duhurkii baa isdhimayoo laba ragcadood isdhimaya jumcadu waa laba ragcadood marka tiradaasi toddobiyo tobankaa waa sida fiiha salaadaha faradka dhexdooda waxaa ahaaday arbacun wa halaahuuna sajda soddon iyo afar sujuudood maxaa yeelay toddobiyo toban ragcadood ragcad kasta soo laba sujuudood ma wato marka waa soddon iyo afar sidaas ku noqonay wa arbacun wa tiscuuna takbiira iyo afar iyo sagaashan takbiirood sagaashan iyo afar allahu akbarna way ku jirtaa yani shanta salaadood wa tiscatu tashahudaatin sagaal tashahudna way ku jiraan sagaal ataxiyaad sagaal ataxiyaadna waa ku jiraan wa casharu tasliimaatin sagaal salaamo naqsina waa ku jira asalaamu calaykum ta salaadda lagaga baxana waa sagaal ah, toban baa dhila wa cashru tasliimaatin toban salaamo naqsina waa ku jira wa miatun wa alaaun wa hamsuuna tasbiixa boqol iyo konton iyo saddex subxaan allaahina waa ku jirta markii laysku dardaro ayib tasbiixatan oo subxaan allahi wa jumlat larkaani arkaanta duuduubkeedu fi salaati salaada dhexdeeda miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan waa boqol iyo labaatan iyo lix tiir waay boqol iyo labaatan iyo lix rukni waay mid walba markaad gooni usoo xisaabisa arkaanteedii aan soo marnay tiradaasay imaanaysa macnaha isku darta shanta salaadood wuu kuu kala qaadqaado wuxuu yidhi fi subxi subaxa dhexdiisa waxaa ahaaday alaaثuuna ruknan soddon rukni wa fi lmaqribi maqribka dhexdiisana waxaa ahaaday inaani wa arbacuuna ruknan afartan iyo laba ruknibaa maqribkana ku jirta wa fi rubaaciyati salaadaha afar afarta oo saddexdii salaadood ee soo hadhay ah duurka iyo casirka waxaa ahaaday dhexdooda iyagana salaadaha rubaacigaa arbacatun wa khamsuuna konton iyo afar ruknan oo rukniba ahaaday ayb intaasi waa uun waxa la yidhaahdo waa duuduub arkaantii iyo waxyaalahaad soo martay buu tiradooda si duuduuban kuugu sheegay waman cajaza ruuxii ka caajisa buu yidhi can ilqiyaami istaagidda fi lfariidati salaada faradka dhexdeeda inuu istaago ruuxii ka caajisoo kari waaya sallaa wuu tukanayaa jaalisan isagoo fadhiya cajziga waxaa la yidhahdo luqada carabiga inta badan waxaa loo isticmaalaa karid la'aanta loo isticmaala ah. adoo kari kara haddaad ka wahsato kasal baa la dhaataa iyada saas daraaddeed buu nabigu kulmin jiray allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal marka cajzigu waa karid la'aanta maba kari karti kasalkuna waad kari kartaa laakiin waad ka wahsanaysaa marka waman cajaza ruuxii kari waayo wa oy u suuroobi weydo can ilqiyaami istaagu u suuroobi waayo yani wax weye awoodu waaye fi lfariidati salaada faradkaa dhexdeeda sallaa waa tukanayaa jaalisan isagoo fadhiya cajsigu wuxuu ku imaan karaa ama maba kuu suuroobi karaba ma istaagi karti ama haddaad istaagto waxaad ka baqaysaa inaad halaagsanto khatar gasho ama doon baad saarantaho inaad badda ku dhacdaad ka yaabi ama xanuunku hayaad ka yaabaysaa inuu kugu siiyaabo ama meehee mashaqo iyo dhib adag baad gelaysaa haddaad istaagto ama madaxaaba ku wareegahayo waaba muxuu ahaayey ma xamili kartid kullu daalika waxay soo gelaysaa waman cajaza markaa fadhigaad isaga tukanaysaa ruqso sharciya wa ayb waman cajaza ruuxii ka caajiza can iljuluusi fadhiga inuu fadhiga ku tukado ruuxii kari waaya sallaa waa tukanayaa markaa mudajican asaga oo dhinacu jiifa ayib yani istaaggii baad ka timid fadhigii baad kari weyday oo isagana xamili weyday asbaabtaan soo sheegnay mid ka mida markaa jiifbaadadoo dhinaadoo dhinacu jiifaa tukanaysa xadiidkii cimraan bni xusein baa kutusayoo nebigu ur sal lla wasalam taagni ku tuko haddaad kari weydana fadhi ku tuko haddaad kari weydana fa calaa janbin adoo dhinacu jiifa tuko ayib miyuu idiin qorayaa waman cajaza canhu sallaa mustalqiyan ma idiin qoraya ah, nusqadayda wax badan baa ka go-an marka ah, waman cajaza ruuxii ka caajiza canhu dhinac jiifkii dhinac inaad ku tukadoodoo eh, dhinacaagu dhulka yaallo ruuxii taana ka caajiza sallaa wuu tukanayaa mustalqiyan isagoo qadaadqadaad u jiifa istilqaag waa inaad dhabarka ku seexatoo qadaadka dhulka dhigta wa sidaasuu u seexanayaa ayb marka eh, waxaad u jeedinaysaa lugahaaga xagga qiblada yacni xagga qiblada ayaad lugaha aadinaysaa kadibna waxay leeyihiin waa inuu shay barkin oo kale ah madaxa hoosteeda gashado madaxiisu kor usoo yaro qaadmo si uu qiblada u qaabilo sidaasuu marka ku tukanayaa bay leeyihin ayb fain cajaza awmaa bira'sihi taana ma idiin qoraya ya kutubta qaar sooma qorayaan a ah, wuu ku jiraa halkaas fain cajaza hadduu ka caajiso inuu qadaadqadaad u seexdo sidaa ku tukada hadduu kari waayo aw ma'a markaa wuu ishaarayaa birasii madaxiisuu ku ishaaraya wa nawaa biqalbihi qalbigiisana waa ka niyoonaya yacni qalbigana wuu gashanayaa inuu tukanayo ee madaxana wuu ka tukanayaa madaxuusaa dhahaya Ah, saas man marka haddii uu madaxa dhaqaajin karo rukuucda iyo sujuudda wuu kala hoos marinaya markuu rukuucayo waxyar buu saa dhahaya markuu sujuudayana waxyar buu kasii hoos marinaya ah, saasrukuucdii sujuuddu waa inay kala hooseeyaan meeshaa waxaa laga fahmay macnaha xilli salaadu kaa dhacaysood karid la'aan ay kaaga dhacaysa ma jirto inta caqligaagu joogo saas manaa lianna caqligu waxa weeyaan waa manaatu takliif waa meesha takaaliiftu ku xidhan tahay waa inta caqligaagu joogo salaad baa iga dhacday ma jirto xataa haddaad waxaad janaabo qabto oo waxaad ku qabaysato weyd oo biyo aad ku gebagabaysato weyd oo jidhkaagu wada nijaasayahy yaa ood xabsi ku jirto yaa oo meeshaad ku tukan lahayd wada saxriya kaadiya tuko yaa xilli salaad la yidhaahdo dib baan ka tukan doonaa ma jirto baan qallayn doonaa oo maxaa u qallayn waqtigay baaba joogay saa ku tuko xataa haddaad qaawanta haddaad maro weyda xataa adoo mudhaa tuko ilaa heer waxay ka hadlaan culimmadu yidhaahdaan hadday jamaaco yihiin wada qaawan say u tukanahaya <laughs> imaamku ma ka hormarhaya mise dhexdoodu istaagi bale illa imaamku hadduu ka hormaro isagaa la daawani sooma marka ma jirto xilli la yidhaahdo sheekh waxbaa igu dhacayoo salaaddii ma tukanka ka ha saas weeyaan ilaa heerkaasay gaadhay faslun waalmatruuku min asalaati alaaatu ashyaaa waalmatruuku shayga laga tago oo min asalaati salaada ka mid ihi alaaatu ashyaaa waa saddex shay maxaa laga wadaa shayga laga tago shayga salaada dhexdeeda ama kas looga tegi karo ama kama iyo sahwi ismoodsiis looga tagaay shaygaasi ama farad buu noqon karaa ama sunuu noqon karaa ama hay uu noqon karaa ilan salaaddu intaasay ka koobnayd soo maa ayib shayga aad halmaanka uga tagtay ee faradka ah ama sunnada ama hay-ada ah muxuu axkaam qaadanaya saasuu kuu qalqa ma middaa sujuud sahwi lagu kabi mid baan lagu kabaynin mid baaba laisaga tegi wahaakada ayib marka waa hordhaco wuxuu ku yidhi waxyaalaha salaada dhexdeeda ruuxu ka tago ee uu ka tegi karo halmaan uga tegi karo ama kasba waa saddex mid buu noqon karaa w falfardu faradkii waan soo kala barannay salaadda maxaa farad ah maxaa sunna ah sunnada wuxuu ka wadaa hadda abcaadi buu ka wadaa alabcaad soo ma waa salaada gudaheeda wixii ku jira oon farad ahayn hay-an ahayn wa hay-atun iyo hay-o falfardu faradkii laa yanuubu kama bedel noqon karo canhu xaggiisa sujuudu sahwi sujuudu sahwigu bedel kama noqon karto yacni naa'ib kama noqon karto booskiisa booska faradka sujuudu sahwi ma kabi karto mana geli karto ayib maalan faatixadii baad ka tagtay faatixadii baad halmaantay sujuudu sahwi ma kabi karto rukuucdii baad halmaantay sujuudu sahwi ma kabi karto sujuuddii baad halmaanta sujuud sahwi ma kabi karto saas way macanaha waa in iyadii yani shaygii aad ka tagtay la celiyo ayib laa yanuubu canhu kama naa'ib noqon karo oo bedel kama noqon karo sujuudu sahwi sujuud sahwigu kama naa'ib noqon karo bal iskaba dhaafa in dakarahu hadduu xusuusto shaygii rug yani tiirkii ama faradkii aad uu ka tegay ruuxu in dakarahu hadduu xusuusto wazamaanu isagoo zamanku qariibun mid dhow u yahay ataa bihi waa la imaanaya wa banaa markaasuu ku duldhisayaa calayhi korkiisuu ku duldhisaya wa sajada wuuna sujuudayaa lisahwi sahwigiina waa u sujuudaya xilligaad xusuusanayso laba mid waay inaad salaaddii weli ku dhex jirto adoo salaadii weli ku dhex jiraad xusuusatay inaad farad ka tagtay ood halmaantay salaadda aad ku dhex jirto faradkii aad halmaantay baad ku laabanay wixii kuu dhimanna waa damaystiran andhahno maalan adiga oo sujuuddii maraya baa waxaad halmaantay waxaad xususatay inaad faatixadii halmaantay maxaad samaynaya ya waad soo laabanaya soo ma waad istaagi faatixadii baad akhrin kadibna tartiibkii baad ku soo wadi intii aad samaysay ee khaladka ahaydna wax ka soo qaad male meel ma gelisataa iyada ruknigii waa inaad ku soo noqoto maalan ragcaddii labaad adoo ku jira ragcaddii labaad adoo rukuucsan baa waxaad xusuusatay tii koobaad inaad faatixadeedii ka soo tagtay maxaad samaynay ya markaasi ma faatixadaad usoo noqon maya ragcad labaad baad ku jirtaa ragcaddaa hore waa tagtay marka wax ka soo qaad ma yeelanayso soo ma maadaama aad tii kalena aad ku dhex jirtaba taasi waa tagtaye tan aad hadda ku jirtaa kow kuu ah tii aad khaladka ka gashay ee ruknigeedii ka soo tagtayee ta kale adoo dhex jooga aad xususatayna ayadoo dhan meeshay ka baxaysa tiirka marka waxa waa in loo soo noqdo ama ragcaddiisii o dhan loo soo noqdo ama isagii loo soo noqdo haddaad salaadda dhexdeeda ku xusuusato waa faradka ama tiirka ayib waxaad xusuusatay salaadda markaad ka baxday kadib ayaad xusuusatay hadduu zamanku dhow yahay oo wakhtigii salaadda aad ka baxday iyo markaad xusuusanayso ayna kala fogayn markaaba waad u laabanay salaadda waad istaagi kadibna tiirkii ama faradkii aada halmaantay baad ka soo bilaabi waad laabanaysaa marka waad u noqonay kadibna wa banaa calayhi waa ku dhisay muxuu ka wadaa banaa caleyhi waxaa laga wadaa salaadda intii kale intii kale isagaad ku duldhisaysaayo intaa aad la timid intii hore waad ku xisaabsanaysaa waxaa kale jira albinaa calayhi walisti'naaf inaad hadda soo bilowdo oo wixii horeo dhan wax kasoo qaad aad ka dhigto wax kasoo qaad ba aadan ka dhigine aad iyo waxaa kala gedisan wixii hore waa kuu jiraaye inta uun kaa qaldanteed halmaantay la imow marka waxaa la yidhaahdaa intii horena ku duldhiso albinaa calayhi baa la yidhahda markaa wa banaa calayhi waa ku duldhisayao tii horena waa xisaabsanaya wixii horena waa xisaabsanaya tanna waa la imaanaya man ayb kadibna wasajada waa sujuudayaa lisahwi ismoodsiiska iyo halmaankaa dartiibu u sujuudayuu markaasi u sujuudaya ayb xataa hadduu salaadda markuu ka baxo isagoo inuu wax ka tegay aan aan is weli ishalmaansan hadduu hadhadlo ama qiblada waxoogaa ka yara jeeso masaajid ka yara baxo waxaan badnayn dhib ma leh waad soo noq markaa xusuusato waad ka gaadhsiini kadibna sujuudu sahwigaad la imaanaysa waa sidii nabiga sal l sl xadiidkii dulyadayn soo maaha dulyadayn nabigu sal lay slam markuu laba ragcadoodba halmaamay waa kii fadhiistay oo saxaabada la hadhadleenoo rasuulyamiyada halmaantay misalaadda waa la gaabiyey ma halmaamin lamana gaabinin de maxaa kanaan dadtusay waadal baa dhex maray soo ma nebiguna meesha intuu ka kacay buu meel kale fadhiistayba maca daalika iyadoo intaasi dhacday labadii ragcadood ee laabnayd baa laysu taagay labadii hore lama dhihin meeshay ka baxday soo bilaaba lama dhihin soo ma maxay sameeyeen banow calayhi labadii horey ku duldhiseenoo intii dhimanaydunbay la yimaadeen soo ma marka taas man ayb wsunnatu sunnadu waxa weeye wasunnatu sunnadiina taa waa faradka faradka inaad la timaado mooyaane sujuudu sahwi ma bedeli karto mana kabi karto wasunnatu sunnadana laa yacuudu u laaban maayo ilayha sunnada bacda talabusi markuu dhex galay kadib bilfardi faradka markuu dhex galay kadib sunnadii markaad faradka dhex gasho iyada ka dambaysee ku xigta sunnada usoo noqon maysa sooma maalan eh, sunnada soo faradkama dambeeya sunnadii baad ka tagtay waad halmaantay farad baad gashay faradkaa intaad ka soo noqoto uma soo laabanay sunnada miaal maalan atixiyaadka dhexe soo ma atixiyaadka dhexe amaba qunuudka salaada subax somayna soo mare ayib waad halmaantay waad istaagtay atixiyaadkii waad iska taagtay waxaad gudagashay qiyaam istaaggu soo farad ma ahayn istaaggii oo faradaad dhex gashay markaad gashay baa waxaad xusuusatay inaad sunnadii tashahudka halmaantay ma u soo laabane may maxaa dhacay leanna waxaad gashay baa farad ah farad intaad ka tagto sunno lama aado soo ma sunnadaasi loo soo noqon maayo horta waa say ku tagtay kow laakinahu yasjudu wuusa sujuudi lisahwi halmaanka dartii canha xaggeeda u halmaamay laakiin halmaanka uu halmaamay salaada aakhirkeeda ayuu laba sujuudoodoo sahwiga la imaanaya taana waa sunnada oo markii ay ku dhaafto looma soo noqdo laakiin sujuudu sahwi baa lagu kabaa walhay-atu hay-adina laa yacuudu usoo noqon maayo ilayha iyada bacda tarkihaa ka tegiddeeda kadib walaa yasjudu mana sujuudayo lisahwi halmaanka dartii canha xaggeeda uu halmaamay ama kas hauga tago ama ismursiis hauga tago hay-ada sujuudna sahwina laguma kabo loomana soo noqdo sidaas manaa saddex saasay kale yihiin waidaa goortii shaka uu shakiyo ruuxu fii cadadi maa ataa waxa uu la yimid tiradooda bihi isaga oo min alrakcaati ragcadaha ah ragcadaha uu la yimid ee uu sameeyey tiradooda hadduu ka shakiyo banaa wuxuu dhisayaa cala alyaqiini hubaashuu ku dul dhisaya yani yaqiinta intuu hubuu wax ku dhisanayaa ayb hubaalku muxuu yahay wa huwa yaqiintu waxa weye alaqalu waa inta ugu yar inta ugu yar baa yaqiin ah maalan waxaad isku haysaa ma afar baad tukatay mise saddex maxaad hubtaa hmm? saddex baad hubtaa midka siyaadadaa laga shakisan yahay inta yar baa mar walba yaqiin ah ma labaad tukatay mise hal hal baad hubtaa laakiin midka labaad baad ka shakisantah yaqiintaasaad ku duldhisi ood qabsan wixii laaban baad la imaan saas manaa huwa alaqal wasajada waana sujuudaya markaa lisahwi sahwigana waa u sujuudaya sahwigaas ismoodsiiskaa ku dhacay tiradii ka khaldantayna marka waa u sujuudayaa allahuma inuu ma'muum yahay mooyaane hadduu ma'muum yahay imaamka ayaa sujuudu sahwiga ka xambaaraya ma'muumku intuu imaamkiisa ku xidhan yahay sahwiba ma leh sujuudu sahwina lala imaan maayo lanno isagu iska raacsany ayb waa sidii nebigu sameeyey salawatu rabbi wasalaamu calayhi mxuu ahaay xadiista ku aroortay wasujuudu sahwi sujuudu sahwiga labada sujuudoodee halmaanka ku imaanayaaye sunnatun waa sunno ah. yani ayaga laftooda haddii aad ka tagto labadii sujuudoodee sahwigaabaad isagaba tagtay kas baad uga tagtay salaadaaduma burayso leanna sunnaad ka tagtay saasay leeyiin ayib haddii sahwigaagu bata ka war salaadda dhexdeeda waxaad ku sahwiday intaasoo meelood imi sujuudu sahwi baad la imaane ya labadii sujuudood hal hal sujuudu sahwin baad la imaanay yani labada sujuudood baad la imaanay wixii sahwi salaadaada dhex galay oo dhan hal baa laga soo qaadaa saas hal sujuudu sahwi baa ku filan ayib yani labadii sujuudood baan ka wadnaa maana wa maxalluhu sujuudu sahwiga meeshiisu waxa weye qabla asalaami waa salaamo naqsiga ka hor intaadan salaada ka bixin ayaad sujuudu sahwiga labada sujuudood la imaanaysaa waay madhabka imam shaafici sidaas wey maxaa yeelay waxay leeyihiin nebiga amarkiisa nabiga sal lay wasalam ee yani siyaabaha kala gedisanee sujuud sahwiga uu u sujuuday iyo meelaha uu kala geliyey tanaa u dambaysay bay leeyihin waxaa u dambaysay intuusan salaamo naqsanin inuu sujuudu sahwiga geliyo kadibna salaamo naqsado waa masale khilaafiya ee fuqahada dhexdooda axaadiis kala gedisanna waa kuso arortay wa hamsatu awqaat faslu buu yidhi wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa lama tukado fiiha dhexdeeda ilaa salaatun salaad mooye salaadaasoo lahaa iyada uu u sugnaaday sababun sabab u sugnaaday mooye halkan wuxuu ka gudagalay wakhtiyada aan salaadaha sunnada ah aysan bannaanayn oo ama karaaha ah ama xaaraan ah ayb shaaficiyada agtooda salaadaha wakhtigaa aan la ogolayn waktigaa la diiday waa salaad sunno oon sabab lahayn waa midda loo yaqaano sunnada mutlaqa ah sunnada aan sabab lahayn ama sabab way leedahay laakiin sababteed hadda ma joogto waa dambaysaa kuwaa way kuwa markaa aan la ogolayn hadday sabab leedahay laakiin sida maalan waxay yidhaahdaan maalan kusuufka oo kale ah, maalan qoraxdii baa madoobaatay dayaxii baa madoobaaday waa roobdoon oo kale maalan waa labadii ragcadood ee dawaafka ka dambeeyey oo kale waa taxiyatulmasjid oo kale masaajid baad soo gashay waa sunnadii maalan waysada ka dambaysay ha soo ma jeed waa janaazo maalan timi salaaddii lagu tukanahayy kulligeed asbaabtoodii baa timi soo maa marka salaadda sababta leh wakhtiyadan karaaha ma aha salaad aan sabab lahayn ama sababteedu markaa aysan imaanin ayay karaahadu khaas ku tahay ama diiddadu ayib shantii waqti waa ka marka bacda salaati subxi salaada subax gadaasheeda xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu ilaa ay soo baxdo ayib waa midda koobaad salaada subax markaad tukato ilaa qoraxda soo bixitaankeeda laga gaadho intaa wakhtigaas waa wakhtiga koobaad ee aan la tukanayn ayb karahatu taxriim bay yuu saxiixinayaa alimaam nawowi rawdada iyo majmuuca labadaba karahadu inay taxriimta wa cinda tuluucihaa soo bixitaankeeda agteeda xataa tatakaamala ilaa ay dhammaystiranto oo wa tartafica ay kor noqoto qadra rumxin waran qiyaastiisa ay kor noqoto waa wakhtiga labaad markay soo baxayso waa ay muxuu ahaayey ay qursiga geeska la soo baxdo marka ay saa usoo baxayso ayadana oo wakhtiga xiga waa ilaa ay dhammaystiranto soo bixitaankeeda godka ka soo wada baxdo inta keliya kuma fille wa tartafica weliba ay soo kor noqoto qadra rumxin waran qiyaastiisa ay kor u soo kacdo ayb wakhtiga xigaayo waxa weye waydastawad markay ekaato samada bartamaheeda markay ku ekaato xataa tazuula ilaa ay zuusho ilaa ay durugto oo dhanka galbeedka iyo gabaldhaca xaggooda wax yar ay u durugto iyadana waa waqtiga saddexaad bimacnaa markay bartamaha ku taagan tahay waqta zawaalka way waqtigaasina waqta labaad ama waqti listiwa waida stawad markay ekaato yani xataa tazuula ilaa ay zuusho yani markay zuusho ayaa marka <clears throat> ayay karaahadu markaa baxaysa wa bacda salaati alcasri salaadda casar gadaasheeda wey waqtiga xiga isagana afraad xataa taqruba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdu ay dhacdo salaada casarka markaad tukato wixii ka dambeeya ilaa qoraxda dhicitaankeeda iyadana waa wakhtiga afraade ee yani wax weeye aan la tukanaynin wa cinda alghuruubi a axaadiista in badani saasay tilmaamaysa salaadda casar ilaa qoraxda dhicideeda laakiin nahyigaasi xadiida cuqbat bnu caamir baa qayday bukhaariga ku soo xiina tadayafu ashamsu lilghuruubi xataa taqruba marka la diidayo waa markay qoraxdu dhicitaan ku dhowaato isbadasho iftiinkeeda iyo kulaylkeeduba isbedelo markaasaa xilliga karaahadii bilaabanaya cala axiix marka xadiista la kulmiyo o la jamciyo lakiin madhabku waa sidan wa salaati alcasri xata taqruba ashamsu ilaa qoraxdu dhacdo wa cinda alguruubi wa shanaad dhicitaanka agtiisa markay godka gelayso w xataa tatakaamala xataa yatakaamala dhe ilaa uu dhammaystirmo ghuruubuhaa dhicitaankeedu dhammaystirmo ilaa ay godka si fiican u gasho markaa ay godka sii gelaysana iyadana muxuu ahaayey waa waqhtiga shanaad maxaa loo diiday bay leeyihiin wakhtiyadan leanno sida qaar ka mida ku soo aroortay axaadiista nebiga sal lla alay wasalam waa wakhtiga shayaadiintu u sujuuddo wa marka waxaa la diidan yahay sujuuddaada iyo sujuudda shayaadiintu inay isku wakhti dhacaanoo daahirkooda iswaafaqaan waxay salku ku haysaa masaladii asalka ahaydoo mukhaalafada dadka alla kayrkii caabuda in la khilaafo hataa aahirka aahirka xataa in layska waafaqa la diiday ayb faslun wa salaatu ljamaacati salaadda jamaacadu sunnatun waa sunno mu'akadatun oo la adkeeyey salaadda jamaacada in waa salaadda la wada tukanayo ayb waa sunno muakada salaadaha faradka ah jumcada mooye jumcadu iyadu waa waajib waa farad laakiin inta kale waxay leeyihiin waa sunna mu'akada waa sunno la adkeeyey ayb alimaam nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu saxiixinayaa inay salaadaha jamaacadu ay fardu kifaaye yihiin saasaa asaxa buu leeyahy sunno mu'akada mehe waa fardu kifaaya axaadiista daahirkeeda waxaa laga qaadanaya farducayn tahay laakiin madhabku waa sidan sunnatun way mu'akadatun oo la adkeeyey raggaana loo adkeeyeyoo raggay sunno u tahay dumarku iyagu hadday yimaadaanna khayr guryahoodaase u khayr badan ayib wa cala alma'muumi ma'muumka korkiisa waxaa ahaaday ma'muumka korkiisa waxaa ahaaday an yanwiya inuu yani waxaa laazim ku ah ma'muumka an yanwiya inuu niyoodo alitimaama ku xidhasho inuu niyoodo duuna alimaami imaamka sameeya bimacnaa markaad imaam ku xidhan tahay waxaa laga maarmaana ma'muumka imaamkiisa ku daba xidhan inuu la yimaado niyat litimaam niyad ku xidhasho waa inuu la yimaado ayib sharط اliqtida wey macnaha hadduusan niyoonin imaamkii waad ku dab xidhanta laakiin ma ada niyood inaad imaam ku xidhanto qalbiga maada gashayn waad iska xidhatay waxay leeyihiin markaa صaxad incaqadat salaatuhu furaada markaa salaadaadu waxay u guntamaysaa salaad nin keligii tukanayoo kale keligaa inaad tukanaysoo kale u xidhmaysaa ma burayso laakiin meeshaasi jamaacadii saas daraaddeed waa inaad niyooto wa cala alma'muumi ma'muumka korkiisa waxa ahaaday waa kan imaamka ku daba xidhane an yanwiya inuu niyoodo ayaa korkiisa alitimaam ku xidhasho duuna alimaami imaamka sameeya maxa laga wada duuna alimaam imaamka isaga laasim kuma aha inuu niyoodo imaamnimo isagu inuu niyoodo inuu imaam dad u yahay inuu niyoodo qalbiga gashado uma baahna laakiin ma'muumku waa inuu niyooday leeyihi ayib leanna waa ficil siyaada ah wayajuusu waxaa bannaan arrimahaasoo dhan niyoodkaasi inuu ma'muumku niyoodo wax naqliyoo badan ma leh waa un ijtihaadaad maxaayl nebigu sal alla alay wasalam saxaabadaasi imaamkooda ku daba xidhnaa ma uusan dhihin war niyooda ma dhihin soo ma war niyooda ma dhihin ayib wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo inuu ku daba xidho dheh alxuru saama idiin qoraya Ah, yajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku xidho alxuru ninka xortaihi bilcabdi addoonka inuu ku xidho imaamkaagu inuu addoon noqdo aduguna xor tahay wax dhiba ma leh salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysaa leanna waxay yidhahdeen qaacidadu waxay tahay ninkii salaaduba ka asaxayso ya imaamnimadii in lagu daba xidhana waa asaxaysa sida qaalibka waa saas ayib walbaaliqu waxaa kaloo bannaan an ya'tama inuu ku daydo albaaliqu midka qaangaadhkii inuu ku daba xidho bilmuraahiqi midka aan weli qaangaadhin muraahiqa waa yani ilmaha weyn een weli qaangaadh gaadhin laakiin ku dhow qaangaadhnimada ku dhow isagaana adigoo qaangaadhahoo nin weyn ah ilmo tukanaya laakiin salaada saxaya oo wax kala garanaya oo qaangaadhnimo ku dhow muraahiqa waad ku daba xidhan kartaa salaaduna waa ku asaxaysa xadiidkii qisadii waxaa kutusaysa camr ibnu salima soo ma garanaysa isagoo wiil yar ah magaalada madiina isagoo wiil yar ah buu dadkii marmari jiray oo socotada ahaa buu qur-aanka qur-aan ka bowsaday marka raggan waaweyn badankood qur-aanka wax badanba kama yaqaanaa waa bilowgii hore kadibna waxaa la yidhi waryaayna tujinahay haddiiba laysu qur-aan dhigtayba wiilkan yarkaabaa ugu qur-aan badan warna tuji baa le waa ilmo yar salaaddii buu marka tujinaya marka wuxuu yidhi iska ilmo yar weeyaanoo qayd yar buu dabada ku qabaa marmarka qaarkood dabayshaa imaan buu yidhi markaasay muxuu ahay marada iga qaadi bu anoo salaaddii dadka tujina islaam baa soo marto markaasa waxay tii war imaamkiinna maa dabadiisa naga qarisaan bay ku tiri maalintaa wax ii dhaantabale buui maxaa yidhi maraa la ii soo iibiyey buui maalinkaa isaga ah, marka ilmaha yarkan qaangaarhkan hadduu salaada saxayo oo uu fahmayo imaamnimadiisu waa saxaysaa wey walaa tasixu ma asaxayso qudwatu rajulin nin kudayashadiisa biimra'atin haweenay uu ku daydo inay haweenay imaam kuu noqoto oo aad ku daba xidhato kaagama asaxayso mana soconayso ayib allaahumma madhabka maraykanka mooye <laughs> madhabka shaafici maa iyo a'immada toona laakiin madhabka maraykanka naaguhu dadka way tujin ayib walaa qaari'in ah, walaa yasixu ma asaxayo qudwatu qaari'in mid qur'aanka saxaya ku xidhashadiisuna ma asaxayso biummiyin mid aan qur'aanka akhrintiisa saxaynin uu ku daba xidho qaariga lama yidhaahdo qaariga hadda lama yidhahdo ninka qur si fiican u yaqaana ee faatixada si fiican u akhrin karaa laga wada qaari bimacnaa faataxada sixi karaa ummigana waxaa laga wadaa midkaan faataxada sixi karin adoo faataxada sixi kara mid faataxada jajabinaya oon saxaynin kuma daba xidhan kartid soo ma salaadu kaagama asaxayso ayib waxay yidhaahdaan eh, muxuu ahaayey eh, ummiga waxaa laga wadaa haddan man yukhilu bixarfin min xuruufi alfaatixa hal xarafoo xuruufta faatixada ka mida buu jajabinaya ka badan warkeeda iska badda wa ayu mawdicin meel kasta oo uu sallaa tukado fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaati alimaami imaamka salaadiisana uu ku tukado ku daba xidho fiihi masjidka dhexdiisa wa huwa isagoo caalimun og bisalaatii salaadiisana ogo imaamka salaadiisa ogoo la socda ajza'ahu waa gudayaa waa ku filan tahay maa lam yataqadam hadduusan ka hormarin calayhi imaamka ka hormarin imaamku xaggee istaagayaa ma'muumkiisa xaggee buu istaagayaa buu ka hadlayaa meel kasta oo masaajidka dhexdiisa oo aada istaagto salaada imaamkana aad ku xidhato masaajidka dhexdiisa adoo ku jira meeshay dooni masaajidka ha ka noqoto imaamkaaga salaadiisana aad og tahay seed u ogaanaysaa bimacnaa yaani ogaanta waxaa laga wadaa ama waad arkaysaa imaamkii ama safka ku xidhan qaar ka midaad arkaysaa ama sawdkiisaad maqlaysaa ama cid muballiq imaamkii aan ahayn ma'muumiinta ka mid oo dhawaaqaya dawaaqiisa maqlaysa caalim bisalaatii saasuu ka wadaa waa inaad salaadda imaamkaaga og tahay leanno maba raaci karti haddaan ma ogtahay haddaadan imaamka salaadiisiiba ogeyn seed ula socon kartaa waay lama socon karta haddii intaa la helo waa ku filan tahay imaam meel alle meeshii masaajidka aad ka istaagto kor hoos gadaal dhinac ah. maa lam yataqadam calayhi haddaadan imaamka ka hormarin waay dusin imaamka ka hormara halka meelan la ogoleen waxa weeyaan imaamka inaad ka hormarto taasi maya laakiin masaajidkaa dhexdiisa meeshii kaleed ka istaagtaba waa saxaysaa wa ayu mawdicin meel kasta oo sallaa uu ku tukado filmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaati alimaami imaamka salaadiisana uu tukado oo ku xidhan yahay fiihi masjidka dhexdiisa wa huwa isaga oo caalimun og bisalaatihi imaamka salaadiisana og oo yacni wax weeyaan eh, ama maqlaya ama arkaya ama safka qaar ka mid arkaya ajza'ahu markaa waa gudaya mawdica uu ku tukaday salaadiisa waa ku asaxaysa way macnaha maa lam yataqadam hadduusan ma'muumka hormarin calayhi imaamka ka hormarin ayib waxay ka soo reebaan masjidulxaraamka masjidka xaramka ee maka asaga waxay leeyihiin maadaama kacbada dhinac walba laga soo gelayo dhinacii la doonana lagaga tukan karayo imaamka kacbada waad ka xigsan kartaa ya waad ka hormari kartaa imaamkaagay leeyihin leanna waxaa adag bay leeyihiin meeshaasoo kale imaamka laga wada dambeeyo halkaasay ka soo reebaan ayib wain sallaa hadduu tukado imaamku fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa hadduu ku tukado waalma'muumu ma'muumkuna khaarija almasjidi masaajidka bannaankiisa uu ku tukado qariiban meel u dhow ha qariiban xaal uu yahay mid u dhow minhu masaajidka mid u dhow wa huwa isagu caalimun haddana og bisalaatihi salaadiisana og imaamka waa u dhow yahay iyo masaajidka labadaba salaada imaamkana waa og yahay walaa xaa'ila wax kala teedana ma jiro hunaaka halkaa jaaza waa bannaan tahay waa tii hore maxay ahayd masaajidkaa lagu wada tukanaya tanise ise waxa weeyaan ma'muumku masaajidka waa ka baxsan yahay masaajidka bannaankiisuu ku tukanaya ayib markaasi masaajidka bannaankiisa haddaad ku tukanayso waa inaad masaajidka ka adhowdaha masaajidka bannaankiisa xaggee laga bilaabaa inta dhismaha lagama bilaabo laakiin xariimulmasjidi masjid masaajidka barxaddiisa uu masaajidku leeyahay raacsan masaajidkay ka timid tahay wixii intaa ka dambeeya unbaa khaarij almasjid la dhahaa khaarij almasjid taasaa la dhahaa marka masjidka bannaankiisa haddaad ku tukanayso waxaa shardiga horta inaadan ka fogayn midda labaadna inaad imaamka salaadiisa og tahay ood la socon karto ama sawdka maqlayso ama isagii arkayso ama safkii qaar ka mid arkayso midda saddexaadna waxa weeyaan waa inaan wax idinkala teeda jirin walaa xaa'ila hunaaka shay idinkala teeda waa inuusan jirin derbi oo kale hadduu idiin dhexeeyo oo idinkala xidhayo o idinkala teedayo markaa ma soconayso kuma xidhan kartid waa waa inayna jirin wax idinkala teedayo sidaas wey aadna aadan uga fogaanin xataa haddaad arkayso oy bannaantah laakiin aad ka fog tahay ood ka durugsan tahay kuma xidhan karti saasay leey ayib wain sallaa hadduu tukado fi lmasjidi masaajidka hadduu ku tukado imaamku walma'muum ma'muumkuna khaarija almasjidi masaajidka bannaankiisa uu ku tukado qariiban asaga oo dhow minhu min almasjid ama imaamka agtii ka agdhow wa huwa isagoo caalimun haddana ogsoon bisalaatihi imaamka salaadiisana ogsoon oo la socda walaa xaa'ila wax teedana uusan jirin hunaaka halka wax kala teeda isaga iyo masjidka ama isaga imaamka aynan jirin markaasi jaaza markaa waa bannaan yahay <laughs> ayb waxaa kale teedi kara maalan derbi oo kale aan irid lahayn oo kale ama iriddu xidhan tahoo kale ayuu noqon karaa ayb halkaa meesha waxaa ka baxay markaa in la yidhaahdo telefishinkan kaga xidhanaya ya telefishinka meeshaasaan xaramkaaba anugu ku xidhnahay xaramkaan la tukadaa wadaadadii horaa wadaadadii horaa waxay dhihi jireen xaramkaan kusoo tukaday war salaadda maa tukatay waa wadaad suufiyo salaadaba ka tegayba markaasuu leeyahay kacbadan kusoo tukay oo seed kacbada ugu soo tukatay haddee waa baxar awliyaad soomaa waa la duuli waa la soo noqona ilbirs marka tii oo kale aniga meeshan anoo fadhiyaama xaram ku xidhanayaaba ma soconayso soo ma leanna isku meelna kuma tukanaysaan mana iskumana xidhnidin kama agdhowid marka kuma xidhan kartid waa saasay leeyihin faslun wayajuusu waxaa bannaa lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan ruuxa socotada halkaa wuxuu ka gudagalay salaadii musaafirku ka gudagalay gaabintii salaadda ama muxuu ahaayey jamcinta wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri ruuxa socotada waxaa u bannaan qasru salaati salaadii gaabinteeda alrubaaciyati ee afarta ahayd salaadaha afar afartaa gaabintooda waa saddexda salaadoodee duurka iyo casarka iyo cishaha labada salaadoodee midna unaa'iga tahay midna ulaaiga tahay iyaga lama lama gaabiyo ayib bihamsi sharaa'ita shan shardi bay ku bannaan tahay gaabinta salaadaha rubaacigii shan shardi markii la helo shardiga koowaad wax weye an yakuuna inuu yahay safaruhu safarkiisu fii hayri macsiyatin macsiye hayrkeed waa inuu yahay safarkiisu waa inuusan safaru macsiye ahayn safaru macsiya goormuu noqonaya ya safarka waxaad u socoto iyo socodkaaguba shareecada waa khilaafsan yahay maalan haweeney naashizo oo ninkeedi ka cararta safarkeedu safar macsiyo maaha ma gaabin karto addoon sayidkiisii ka cararay soo ma nin tahriibahayoo badda marahayo ku dar waa safaru macsiya maxaa yeele waa nin naftiisa halaagahay soo ma wahaakadaa safarkaagu hadduu safar khaldanoo shareecada khilaafsan yahay ruksadaasi salaad gaabinta laguma siinayo oo sababtu maxay tahay qaacido sharcigaa jirto waxay leeyihiin alruksatu laa tunaatu bilmacaasi ruksada shareecadu waa fududayn soo ma yaa wax loo fududeeya ya war nin qaldan haddii loo sii fududeeyo khaladkoo loogu sii kaalmeeyey bay noqon ee kaa i wax lagu dhuujiyu u baahan yahay fududayn ma istaahilay leeyihi sidaas daraaddeed wuxuu yidhi an yakuuna waa inuu yahay safaruhu fii hayri macsiya madhabka shaaficigu waa saas madaahib kalaa ku waafaqsan waa si khilaafiya masaladu wa an takuuna waa inay tahay masaafatuhu socodka meeshuu u socdaay sittata cashara farsakhan han iyo toban farsakh waa inuu yahay farsakha iyo miilka iyo waa maqaayiistii waagaa la isticmaali jiray wa marka han lix iyo toban farsakh meeshaasi waa inay jirto oo u socdee safarta u yahay waa waxay u yaqaanaan masaafatu qasrinta waxay yidhahdaan masaafatu qasrin baa la yidhahda waa meesha ay muxuu ahay gadaal dambe kuwa muta'ahiriina ay ka keeneen yacni masaladii masaafadeed maqli jirteen soo ma gabadha la masaafaynay masaafatu qasrin taasi axkaam badan baa ku xidhan waxyaalo badan bay halkaa ku xidhaan kutubta muctamadka ee madhabka masaafo ma yaqaanaan masaafay yani dumar la masaafo ma laakiin masaafatu qasrida axkaam badanoo kalaa ku xidhan saas maana waa tani ka mid wa an takuuna masaafatuhu sittata cashara farsakhan markii hadda loo bedelo kilomitr loo bedelo waxay noqonaysaa siddeetan iyo kow kilomitr ah, saas maana adigu siddeetamiyo kilomitr iska taqriibi waa meelahaasay noqonaysa siddeetan kilomitr waa inuu safarkaagu yahay wixii ka yar safar ma tihidoo ma gaabin karti saasay ka wadan wa an yakuuna waa inuu yahay ruuxaasi mu'addiyan mid gudanaya lisalaati salaaddii mid gudanaya waa inuu yahay alrubaaciyata ee rubaaciyada ahayd mu'adiyantaa wuxuu ka wadaa salaadu wakhtigeedii joogo inuu gudanayo yani min aladaa baa laga keenay didda alqada yani waa inuu yahay salaad wakhtigeedii joogo oo rubaaciya a ah, mid gudanaya waa inuu yahay muxuu meeshaa ka saarayaa wuxuu ka saarayaa bimacnaa salaad tagtay oo intaad gurigaagii joogtay kaa tagtay oo ku dhaaftay yaa markaad safar gashay baad rabtaa inaad tukato ma gaabin kartaa may lanna salaaddu salaada la gaabinayo waa inay tahay salaad wakhtigeedii joogood wakhtigeedii tukanayso amaa mid wakhtigeedii lasoo dhaafay oo mar hore kaa tagtay ood rabto inaad qadlayso gaabin maysid leanna markay kaa tagtay gurigaagii baad joogtay soo maa iyada oo dhammaystiran bay kugu laasimtay safarkan hadda aad jirta iyada ma khuseeyo marka safarkan aad ku jirto ma khuseeyo saas daraaddeed waa an yakuuna mu'addiyan waa inuu yahay mid waktigeedii ku tukanaya lisalaati salaadii arubaaciyati ee rubaaciga ahayd waktigeedii taagnaa waa inuu ku tukanayo oo ayna faa'ito horay uga tagtay ahayn wa an yawiya waa inuu niyoodo alqasra gaabinta waa inuu niyoodo maca alixraami xarmashada la jirankeed markuu salaada gelayana waa inuu niyoodo salaadan inuu gaabinayo ah, wa an yawiya inuu niyoodo alqasra gaabinta waa inuu niyoodo maca alixraami maca takbiirati alixraam waay allahu akbarta salaadda aad ku gelayso markaa waa inaad qalbiga gashato salaadan inay tahay laba ragcadood tii afar tahaydoo laba inay tahay waa inaad qalbiga gashatood niyootay leey ayib meeshaa waxaa ka baxay waxaan soomaalidu yidhaahdaan qasri baa ii xidhan qasri baa ii xidhan qasri baa ii xidhan manaha waxa weeyaan markaad safarta gelayso waa inaad sii xidhato inaad salaadaha gaabin doonto ya qasri la sii xidho ma jiro soo ma qasri la sii xidho ama qalbiga laga xidho ama afkaba laga sii xidho ma jiro ee marka qasriga aad gelayso salaada gaaban aad xidhanayso takbiiratulixraamka gelayso markaasaa loo baahan yahay niyat lqasri ee niyo aad iska wadato ma jirto ayb waanlaa yatama waa inuusan ku dayanin bimuqiimin mid salaadiisa dhammaystiranayan waa inuusan ku xidhanin ruux salaadiisa dhammaystiraya haddaad ku xidhatoo meeshiisii jooga ayadana ma gaabin kartid ayib aar baa ku saaroray aar cabdillahi bni cabbaas radi allahu tacala canhu ayib ama waxaabaad ku xidhatayba ruuxaad jaahil ka tahay inuu safri yahay marka waad dhammaystiri ah, ruuxaad ku soo xidhatay ma garanaysid ruuxan ma safarbaa mise waa ruuxaan safar ahayn waad shakiday salaadaad ku daba xidhanayso salaad gaaban ma noqon karta waad dhammaystiri maxaa yeelay innamaa jucila alimaamu liyutama bihi waad la dhammaystiri waad raaci qasrigii meesha waa ka baxay maxaa la diidan yahy waxaa la diidan yahy imaamkii oo dhammaystiraya intaad ku daba xidhato inaad dhexda kaga hadho soo ma afar buu tukanahay waad ku daba xidhatay markuu laba tukaday oo labadii dambe isagu isu taagay baad adugu intaad iska fadhiisatood salaama nafsataad iska kacda warsee waxu jiraan dee labadaanbaan anugu lahaa labadaydii baan gaabsaday ma soconayso gaabiska waxaa kuu diidaya ninkan dhammaystirayaad ku daba xidhatay baa gaabiskii meesha ka saaray marka wa an laa ya'tama waa inuusan ku xidhanin bimuqiimin mid negi oo salaadiisa dhammaystiraya wayajuusu waxaa bannaa lilmusaafiri ruuxa musaafirka halkaasi waa qasrigii haddana jamci buu yimid wayajuusu waxaa bannaa lilmusaafiri ruuxa socotada waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna alduhri waalcasri casrka iyo duhurka inuu isu geeyo fii waqti ayihimaa yani fii waqti ayihimaa labadooda middii shaaca uu doono wakhtigeeda inuu isugu geeyo fii waqti ayihimaa shaaa labadooda miduu doono wakhtigeeda inuu isugu geeyo oo macnaha ama taqdiim ah ama ta'khiir ah ama inaad midii dambe soo hormariso tii hore wakhtigeeda u keento casarka soo hormariso duhurka isla tukato cishaha soo hormariso maqhribka iskala tukato waa jamcu taqdiim ama ta dambe inaad isugu geyso oo maqhribkii dibdhigtood cishaha la tukato duhurka soo dibdhigtood wakhtiga casarka la tukato taasaa laga wadaa fii waqti ayihimaa shaaa bimacnaa maxaa kuu bannaan jamcu taqdiimkii jamcu takhiirka horumarinta iyo gadaalmarinta labadu way kuu bannaantay an yajmaca inuu kulmiyo ayaa u bannaan bayna alduhri waalcasri casarka iyo duhurka dhexdooda fii waqti ayihima shaaa labadooda wakhtigay leeyihiin wakhtigaa kuu doono ka hore ama ka dambu isugu geyn gaaro wa bayna almaqribi waalcishaai maqribkii cishaha dhexdoodana inuu kulmiyaa u bannaan fii waqti ayihima shaaa labadooda waqti midkuu doono inuu isugu geeyo ayib taqdiim ama tahiir iyadana nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiistiisay ku sugan tahay tahiirka iyo taqdiimka labaduba wayajuuzu waxaa bannaan lilxaadiri ruuxa joogeed muqiimka xaadirka waa muqiimka ruuxa dhulkiisii iyo deegaankiisii jooga waxaa u bannaan filmatari roobka dhexdiisa markuu roob jiro an yajmaca inuu kulmiyo baynahumaa salaadaha dhexdooda inuu kulmiyo fii waqti aluulaa midda hore waktigeeda inuu isugu geeyo oo minhumaa labada salaadood ka mida haddii roob jiro markaasi waad jamcin kartaa iyadana maqhribka iyo cishaa duurka iyo casarka laakiin jamce jamcu taqdiim soo ma ta hore wakhtigeeda unbaad isugu geyn kartaa cishahaad soo rari kartaa ood maqhribka la tukan kartaa casarkaad soo rari kartaa oo duurka la tukan kartaa laakiin takhiir maya ah, jamcu takhiir maya roob dartii looma ta'khiirin karayo sababtu waxay leeyihiin markaad ta'khiiriso shardi waxay ka dhigayaan marka jamaca roobka dartii loo kulmin karo ama loo jamcin karo salaadaha waxaa shardi a ah bay leeyihiin roobkaasi inuu da'ayo oo dhibicdu socoto haba yaraata hadday dhibicdu waa inay socoto salaada hore gelitaankeeda marka la gelayo iyo tan dambe marka la gelayo labadaa goor waa inay dhibicdu jirto waay roobku waa inuu jiro haddaad doonto salaaddii labada salaadood midii hore intii lagu jiray roobku haba istaago laakiin markii la gelayey roobku wuu da'ayey tan dambe markii la gelayeyna roobku waa da'ayey intaa haddii la helo ruqsadii waa la haystaa bay leeyihi haddaba maxaad u diideen in gadaal loo raro oo dib loo tukado duurkiibaa baa roobnahayaae inaan dib isaga dhignoon casarka la tukanna maxaad u diideen waxay yidhaahdeen sababta jamaca keenaysa baa meesha ka bixi karta soo ma salaada in la jamciyo maxaa keena roobka maa roobkii waaba istaagayba salaadan waxaad dib ugu rabtood ilaa casarka u geysay sababtii mar horay baxdaye maxay tahay waay ilaan ruqsada sababta keenaysaa waa inay jirto marka ruqsada la qaadanayo soo ma sababtaasay u diidayaan takhiirka iyo dibdhiga u diidayaan oo taqdiimka u samaynaya shardigaasaana u dheer madhabka dhexdiisa ayib faslun wa sharaa'iu wujuubi اljumucati jumcada waajibideeda shuruudeedu sabcatu ashyaa waa toddoba shay jumcadu inay waajibto oo ay dadka ku waajibto toddoba shaybaa shardi u ah shardiga koowaad waxa weye alislaamu waa inuu ruuxu muslim yahy waalbuluuqu qaangaadh yani gaalka kuma waajibaysa waa wlbuluuqu qaangaad ilmaha yarkaana jumca kuma waajibto waalcaqlu iyo caqli ruuxa waalan ama nacaska ah ama miyir beelay kuma waajibayso waalxuriyatu iyo xornimo addoonka jumca kuma waajibto maxaa yeele sayidkiisuu ku mashquulsan yahay iyo adeegiisa ayib waana dhiman yahay dhahan waaldukuuriyatu iyo labnimo waa inuu lab yahay rag yahay macnaha dumarka jumca kuma waajibto wasixatu iyo fayoobi ruuxa jiranoo jumcada soo gaari waayo jumca kuma waajibto waa xamili waayeba walistiiaanu weeye waa inuu ruuxu deegaan yahay alistiiaan waa inuu deegaan yaho meeshii uu deganaa joogo ayib maxaa meeshaa ka baxay safarkii yani waa inuu muqiim yahay istiitaanka waxaa la yidhaahdaa waa meesha aad degantaho reerkaagu kuu degan yahay ood adduunka ka degantaha la yidhahda meesha intaad ka maqan tahayna musaafir baad waa mas'alada ku dabagadoontay qolyahan qaxootiyada qolyahan qaxootiyada wadaadadooda masalada ku dabagadoontay waa sababtu waxa weeyaan meeshan intaasoo labaatan sana degan yahay carruurahay dhaleen baa ku angaadhay ya meel kaloo degayn ma jiro markaasaa waxay yidhi musaafir baan nahaa weli jumca tukan mayn ah, baa shardi ah bay ku leeyihi xaggee deganti markay waddankii ka soo qaxeen ku noqdaanoo isagu u aado reerkiisii inay halkan u degan yahay kismaayo tago ama xamar tago ama muxuu ahaay beledweyne tago markaasuu musaafir yahay markuu yimaado xerada qaxootigana ya waa muqiim leanna reerkiisii baa deganoo halkanuu adduun degan yahay wailaa waxaa soo baxaya suuro la yidhaahdo ruuxaan adduunka meellaba ka deganayn ya waa masalada labaadee imtixaanka jiraayo waxa weye salaadda marka la yimaadana waxay yihiin jumcada salaadda jumcada waxay leeyihiin musaafiriin baan nahay marka la yidhahdo hade musaafir salaadaha wuu jamcin karaayo aynu jamcinno oon gaabinnana maya bay leeyihin soonka ha layska afuro qaxooti waxa isku afuro ninkii rabo gadaal ha ka qalleeyo maya war dee axkaamtii musaafirka ama wada ama ka wada taga laakiin qaarna waa xeersi jabinaynaa masaladaasi wadaadadu waa ku qallucatay istidaankaasi fahamkiisa iyo tansiilkiisa baa ka khaldamay saas daraaddeed alistiaan waa ruux muqiima waa inuu meesha ruuxu degan yahay saas wa sharaa'iu ficliha salaada jumcada samaynteeda shuruudaheedu alaaatun waa saddex in la sameeyana saddex shardi bay leedahay kuwa hore waa shuruuda wujuubka waa an takuuna waa inuu yahay albaladu beledka lagu tukanayaayo misran waa inuu magaalo yahay aw qaryatan ama tuulo waa inuu yahay maxaa laga wadaa baadiyaha dadka baadiyaha degan jumca kuma waajibto jumca magaalo ama waxay ku waajibtaa tuulo sababtu waxay tahay leanna wakhtigii nebiga sal lla alay slm ma tukan jirin salaadda duhurkay iska tukan jireen ayib waa sax misriga waxaa la yidhahdaa almisru waxay yidhaahdaan markay ay xadaynayaan magaaladu markay suuq leedahay amiirna leedahay qaalina leedahay dawlad baa ka dhisan soo ma marka waa misr wa wixii aan intaa lahaynna qaryaa la yidhahda ayib wa an yakuuna waa inuu yahay alcadadu tiraduna waa inay tahay arbaciina afartan oo min ahli ljumucati dadkii jumcadu ku waajibtay ka mida ahluljumcuhu waa kuwee waa kuwii laga helay shuruuulwujuubkay toddobada ah soo ma kuwaasaa ahluljumca la yidhahda afartan ruux oo ahluljumca oo shuruudii laga helayna waa in meesha magaalada ay degan yihiin saas w ayib imaamku afartanka ma ku jira ha afartan imaamku ka mid yahay waa ayib masalada afartanka ah waa madhabku siduu yahay oo afartanka haddii la waayo magaalada degan jumca ma waajibaysa duhur baa la tukan bay leeyihi laakiin axaadiista afartanka ku soo aroortay dhammaanteed waa daciif hal xadiida kama asixin bishahaadati muxadithii almadhab ah, madhabka shaaficiga muxadisiintiisa ayaa baxi fiican ka diyaariyay ibnu xajar iyo suyuuti iyo rag badan ayb waan yakuuna waa inuu yahay alwaqtu waqtigiina waa inuu yahay baaqiyan mid jooga waa inuu yahay Ah, wakhtigii waa inuu joogo marka jumco la tukanayo wakhtigeedu waa wakhtiga duhurka wakhtiga jumcadu waa wakhtiga duurka wakhtiga duurkay soo gashaa wakhtiga duurkana way baxdaa sidaas wey madhabka fain kharaja hadduu baxo yani waa inuu jiro wakhtigeedii waa inuu ka laaban yahay muddo ku filan khudbadii in la akhriyo labadii khudbo labadii ragcadoodna la tukado muddo intaa leeg waa inay laabanta haddii wakhtiga laaban ee duurduurka wakhtigiisii ka laaban ama jumcada wakhtigeedii ka laaban uusan intaa ku fillayn maxaa la samaynaya markaa duhur baa la tukan bay leeyihi saas maan <clears throat> fain kharaja hadduu baxo alwaqtu wakhtigii hadduu baxo wakhtigii baaba dhammaadayba adoon jumcadii tukanin aw amase xudimat waxa la waayey ashuruutu shuruuii baa la waayey ama shuruuii baa la waayey waa shuruute shuruut lwujuub toddobadii shardiya baa la waayey markaasi sulliyat waa la tukanayaa jumcadii uhran duhur baa la tukanaya marka sulliyat waa la tukanaya uhran iyadoo duhuraa la tukanaya afartii ragcadood duhurkaa la tukanaya maxaa yeele waxay leeyihiin badahi badanna ay qabaan salaada jumcadu waxay bedel ka tahay duhurka ma aha duhurkiioo la gaabiyey maaha waa salaad madax bannaan laakiin duhurka booskiisii bay gasho bedel bay ka tahay hadday jumcadu suuroobi weydo bedelkeedii oo duhuraa booskii soo galaya saas daraaddeed baa dumarka guryaha joogeen jumca ku waajibin duhur bay tukanayaan musaafirka aan jumca ku waajibin duhur buu tukanayaa mariidka xanuunsanahaya ee jumca ku waajibin muxuu tukanayaa duhur buu tukanaya cid kastoo jumca ayna ku waajibin duhur baa bedel noqonaya hadduu jumcihii ka tagana duhur buu tukanaya bal iskaba dhaafe hadduu duurka ka soo gaadho ragcad dhamaystiran hadduu soo gaadhi waayo atixiyaadkaabaad ku soo gaadhayba imaamkii salaaddii jumcada maxaad tukanaya ya duhra baad tukanaya ya atixiyaad baa soo gaadhay labadii jumcadan qac ka siinahaya socon mayso afar baa markaa kor kaa fuula duhurkii baa isu bedelay salaadan wa faraa'iduhaa salaada jumca faradyaalkeeda arkaanteedu alaaatun waa saddex khudbataani laba khudbo oo yaquumu uu istaagayo fiihimaa dhexdooda uu istaagayo oo wayejlisu uu fadhiisanayo baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo ah, laba khudbo waa lagaa maarmaan khudbadana waa in laysu taago oo ruuxa khudbaynaya waa inuu istaago fadhi laguma khudbayn karo allahuma inuu kari waayo mooye markaa fadhi buu ku khudbay labada khudbo dhexdoodana waa in la fadhiisto oo juluuskaas isagana waa lagaa maarmaan wa an tusallaa waa in la tukado jumcadii ragcatayn iyadoo laba ragcadooda waa ijmac laba ragcadood kama badna ayb fii jamaacatin waa in jamaaca lagu tukado salaada jumcadu waa in jamaaca lagu tukado yani ruux keligii ma tukan karo salaada jumcada ayb maxaa yeele saasaa loogu talagalayba xadiiska nebigana sal lay slam isaguna sidaasuu tilmaamaya wa hay-aatuhaa salaada jumcada hayaadkeeduna arbacu khisaalin waa afar arrimood waay salaada jumcada hay-aadkeedu waa afar arrimood alguslu qabaysiga inuu soo qabaysto ruuxa imaanaya jumcada ayib xataa jumcaduba iyayna ku waajibin lakiin marba haddaad imaanayso musaafir baa tahay dumar baayay kuma waajibin lakiin hadday imaanaya waa inay soo qabaystaan wa tandiifu ljasadi iyo jidhka in la nadiifiyo jidhka intiisa kale cidyaha la jaro timaha kilkilaha la gooyo timaha yani gubeerka la jaro laysu soo nadiifiyo wahaakada walubsu iyaabi iyo dharkii xidhashadiisa albiidi acada dharka cad waa dharka yani ugu khayr badan ama ugu fiican dharkeenna dhar cad in la soo qaato wa ahdu dufri cidida goynteeda waiibu waisticmaalu iibi iyo wax udgoon inuu ruuxu soo isticmaalo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alinsaatu dhegaysi dhegraaricin fii waqti alkhubati khudbada wakhtigeeda in la dhag raariciyo inuu ruuxu khudbada dhegaysto wax kale ku mashquulin ayaa la sunneeyaa sunno mehe cala asaxiixi waa waajib ah, khudbada inaad dhegaysato waa waajib laakiin halta yustaxabu buu ka cabiray wayustaxabu waxaa la cabiraa waxaa la suneeyaa alinsaatu dhegaysi fii waqti alkhudbati khudbadu wakhtigay socoto oo uusan wax kale ku mashquulin ayb ama faraxa uusan wax ka qabanin wax kale dhegaysanin wax kale isku mashquulinin sidaas way macnaha ayib waqti alkhudba buu ina yidhi haddayna khudbadu soconin markaas dhib ma leh maalan imaamkii mimbarkuu soo fadhiistay laakiin weli khudbo ma bilaabin ama wuu ka fadhiisto khudba ma socotee labadii fadhigii udhexeeyey labada khudbuu fadhiyaa marka khudba ma socoto soo ma xilliga la dhegaysanay waa xilliga khudba socoto ama ruuxbuuba ku mashquulayba sidii nebiguba sal alay waslam nin ula hadloo yidhi war maxaad u fadhiisata ilan imaamka waxa u bannaa inuu ruux la hadlo soo ma hadduuba imaamkii khadiibkii uu cid kale warkiisa la galo hadda markaa khudba ma socoto way macana waman dakhala ruuxii gala masaajidka soo gala walimaamu iyadoo imaamku yakhdubu uu khudbaynayo imaamkii oo khudbada u taagan buu ruux masaajidka soo galay sallaa wuu tukanayaa markaa ragcatayni laba ragcadood khafiifatayni oo fudfudud waa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ahaa uma kadibna yejlisu waa fadhiisanaya xadiidkii sulaykin alkhatafaani baa kutusaya maalinta jumcada rasuulkoo khudbaynayuu soo galay markaasuu nabigu wuxu yidhi uu iska fadhiistay marka markaasuu yidhi yaa sulayb qum farkac rakcatayn war istaago laba ragcadood tukaa lagu yidhi oo gaabi weliba yaa soo kob khudbadii baa ku dhaafaysa soo ma saas weeyaan uma kadibna yejlisu waa fadhiisanayaa hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi wslem